mansuubaadii ayaan inta ka gelaynaa cadadulmansuubaati kuwa la nasbiyey cadadkooda iyo wamilatuha hada maxaluhaa qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni ajrumi mansuubaat asmaai asmaada kuwooda la nasbiyo haadaa maxaluhaa almansuubaatu kuwa la nasbiyaa hamsata cashara shan iyo toban wey shan iyo toban markaa shan iyo toban ayuu saas ku yidhi laakiin waxaan arki doonaa afar iyo tobanuu sheegi doona shan iyo toban ayuu yidhi wuxuuna sheegi doonaa afar iyo toban wuxuu ka tegi doonaa almushabbah bilmafcuul bih mid la idhaha oon ugu tegi doono in allahu markaan mutamimada akrayno aan ku arki doono almushabbah bilmafcuuli bih kaasuu ka tegi aada isugu khilaafaan shuraaxda iyo kuwa xaashiyada kule afar iyo toban ayuu sheegay shan iyo tobanuuna yidhi aawe kii shan iyo tobnaad halkuu aaday maxamed muxyadiin cabdulxamiid sharaxa waa arki doonaa qaab kale tiri doona marka inta uu asagu sheegu shan iyo tobankii ka dhiga laakiin qaabka u tidhinayo qaab aad qalbigu ugu xasilayo ma ahan waa arki doona sidaa sawaabka waxay tahay midii shan iyo tobnaad waa ka tegey waana almushabah bilmafcuul bih almansuubaatu kuwa la nasbiyey amsata cashara han iyo toban weeye wahiya han iyo tobanki almafcuulu bih weeye o wlmasderu masderkii weeye labo wa darfu zamaani weeye saddex wa darfu lmakaani weeye afar waalxaalu xaaladi weeye shan watamyiisu tamyiiskii weeye lix walmustanaa kii la soo reebay weeye toddobo wasmu laa laa ismkeeda weeye sideed wlmunaadaa kii loo dhawaaqayay weeye sagaal wlmafcuulu min jli weeye toban wlmafcuulu macahu weeye koob iyo toban wa khabaru kaana wakhwaatiha oo kuu soo hormaray kaana iyo akhwaadeeda khabarkooda ku dar labiiyo toban wasmu ina wa akhwaatiha ina iyo akhwaadeeda isimkoodu mansuub u ahaa waa kuu soo hormaray saddex toban wataabic lilmansuub iyo kii raaca mid mansuuba afar iyo afar toban wahuwa taabicuna arbacatu ashyaa weeye annactu wاlcafu wtawkiidu wlbadel afariy toban soo maa almushabah bilmafcuul bihi aa lagu daray laakiin qaab kalu maxamed xidinu sharxi doona o arki doona wa aqulu waxaan leeyahay yuri maxamed mxidiin cabdulxamiid yunsabu waa la nasbiyaa alismu isimka isimka waa la nasbiyaa idaa waqaca marka uu dhaco fii mowqicin meel meeshaasoo min khamsata cashara mawqican shan iyo toban meelood ka mid shan iyo toban meelood oo carabiga ka mid ah marka uu dhaco isimku waa la nasbiyaa shan iyo toban meelood dadba ku aragto waa la nasbiyaa ism mansuub haddii lagu weydiiyo maxaa isimkaan loo nasbiyeyna shan iyo tobankii mid ka mida waa inaad ku sheegto daad wax kale ku sheegto haddii qof la socdo baabka dhan fahmaaya mid ism shan iyo tobankaas meelood markuu dhacaa la nasbiyo haddii laguna ismka xaal loo nasbiyo shan iyo tobankiiba meel ahayn aada sheegto haddee qof la socdaa matii su-aalaha iyo qof fahmi karo qof fogaaday hatayo hadda inaa jiruda alkalaamu ugugu ejaarta hmm. shan iyo toban wasanatakallamu waa ka hadli doonaa huu yidhi maxamed muxidiin cabdulxamiid calaa kulli waaxidin mid kasta oo min haadihi lmawaaqici meelahaas ka mid a ah. mid kasta waa ka hadli doonaa fii baabin baaban uga hadli doonaa baabkoo yakusu gaar yeelaya marka koob iyo tobanaa noo dhiman koob iyo tobankaasaan baabbaab uga hadli doonaa wey maxaa yeelay waa aad soo qaadatay khabarukana waakhawaatiha waad soo qaadatay wasmu ina waakhawaatiha waad soo qaadatay ataabicu lilmansuub waad soo qaadatay taas waad soo qaadatay saddexaas lagu soo celima horaa usoo baran waxaa kuu dhiman waa koob iyo toban koob iyo tobankaas baab mid walba baab gaar ah loo qabana wasanatakallamu waa ka hadli doonaa calaa kulli waaxidin mid kastoo min ahdi mawaaqici meelahan ka mid a ah. fii baabina uga hadli doonaa baabkoo yaqusu gaar yeelaya cala naxwi qaabkiina aan uga hadli doonaa alladii qaabkii salaknaahu aan soo marnay fii abwaabi marfuucaat fii abwaabi almarfuucaat marfuucaadda abwaabtooda baabkii aan ku qaabkii aan u soo marnay qaabkaasaan haddana uga hadli doonaa calى nahwi aan uga hadli doonaa aladii qaabkii salaknaahu aan qaadno soo marnay fii abwaabi اmarfuucaati marfuucaadda baabyaalkooda wanadribu waxaan u yeelaynaa lahaa mansuubaadda haahunaa halkaana alamilata miaalo halkaana mansuubaadii شhan iyo tobanka ahaa miisaalaan u samaynayna waa shan iyo toban waana la tiriyey afar iyo toban laakiin miisaalaan u samaynaynaa isagu شhan iyo toban uba tirinaaba ee afar iyo toban sheegi maaho kuwaanuu si kale u tirina sidaan matnigaan uga tirinay sidaan ahayn maxaan misaaladaas u yeelaynaa biqasdi lbayaani caddayn loo qasideed waxaanu qasdaynaa dadka ina wax u caddayno oo shan iyo tobanka mid walba la fahmo saasaan u qasdaynaa biqasdi lbayaani caddayn loo qasideed iyo wlidaaxi caddayn loo qasideed isku mid alwl mafcuul biigaa ugu horeeya alwl mawqica ugu horay ism markuu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimkii mafcuula bihi xaalo u yahy waxaa la maadada maadada waaca waaca waa dhacay yaqacu waa dhacaa wuquucan dhicid dhammaan meeshaad ku aragto isimka ka dambeeya oo nasbisan waa la xaaleeya wax kale maaha maadada waaca hadda an yaqaca soomaa ficilku waxa ka dambe iska xaale faa'iidadaas qiimaha badan shiikaygii macalin madoob aan ka soo qaadan alxamdulilah waa an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimkii mafcuula bihi xaal uu yahay mafcuul bihi hadduu noqdo ism waa nasbiya naxw misaalkii nuuxan oo kale weeye min qowlihi tacaala xaalu ka ahaaday inaa anagu arsalnaa waa dirnay nuuxan fiiri inaa anagu arsalnaa waa dirnay nuuxan ina waa xarfu tawkiidi wanasbi tansibu isma tarfacu lkhabara naaduna waa isimkeedii mawduuc calaa sukuuni fii maxali nasbin wey aye arsalnaa waa ficlu wa faacilu daradnaa ay la mid arsalnaa waa ficlu wa faacilu nuuxana mafcuulu bihi aha mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi ataani meesha labaad oo haddii isimku dhaco la nasbiyo an yaqaca huwa isimka waa inuu dhaco masdaran xaal wey Ah, ism hadduu meel dhaco isagoo masder ah waa la nasbiyaa ism masder masder waa la nasbiyaa khayr badan allah ku siiyo fiirihe aayadda markaan exraabayey inaa naadaas waxaan ka dhigin ismka inada soo maaha arsalnaa jumladaasna ficliya faacilaan ka dhignay nuuxana mafcuul biyaan ka dhignay maxaa maqan khabarkii inaba jumladaasaa khabarkii ina raabidna yaa asalnaa sow na kale maaha naadaasaa naada kale u laabayda da ismudaabaqeeyaan waxaad isku celinay ahaani meesha labaado ismku hadduu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco masdaran xaal uu yahay wadalika mihaalka naxwu jadalan oo kale weeye min qawlika xaalu ka ahaaday jadila muxamadun muxamedaa farxay jadalan farxad farixa waa farxay wey jadala waa daal maahan daal deel haddayna waa dooday w waa murma laakiin jadala daal marka la akriyo waa farxay wey ah, waa farxay jadila waa faacila farixa ay la mid tahay wasnan waa macnan farixay la mid tahay xagga wasniga waa ficile ah, xagga macnahana waa la mid waa farxay wey jadila muxamaduna farxay jadila waa farxay muxamadun jadalan farxad saasaa leedahay jadila ficil maadi wey muxamedun faacil jadila wey jadalan waa masjed mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu aani meesha sad ahaali meesha saddexayda oo isimku marka uu dhaco la nasbiyo an yakuuna waa inuu noqdo darfa makaanin aw darfa zamaanin labadooda hal miduu ka tirina anaga nidhi qaabka u tirinaya maaha qaabkaan hadda matniga uga qaadan labadooda ama ismku ha noqdo darfu makaan ama darfu zamaan waa la nasbiyaa falawalu midka horeeya darfu makaanka naxwu amaamalstaadi oo kale weeye min qawlika xaalu ka ahday jalastu waxaan fadhiistay amaamalstaadi fiiri maxaa leedahay jalastu ficlu wa faacilun amaama darfu makaan mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhri wa darfu mutacaliqu bijalasa amaama mdaaf alstaadi mdaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahirati jar kaas waa darfu makaankii makaankaasa fadhigu ku dhac waani midka labee waa darfu zamaankii naxwu yowma alkhamiisi weye min qawlika xaalu ka ahday xabara abi aabey wuxuu yimid yowma alkhamiis maalintii khamiista aabahay yimid xabara ficlu maadi weye abi faacil xadara marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla ya ilmutakallimi manaca min duhra ishtaqa lmuxalli bixarakati lmunaasaba abi mudaaf yaa mutakalim mudaaf ilay mabniin cala sukuni fi maxali jarin waa soo gaabin abi mudaaf wlyaa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilayhi waa dheerayn ywma alkhamiisi maxalshaahidku waa ywmadaas waa darfu zamaan waa waqtigii ficilku dhex dhacay waa waqti ywma darfu zamaan mansuub ala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akir wadarfu mutacaliq yومa مضاف الkميiس مضاaف iليه mجrور وcلاaمة jrي kسرة ظاahiرة في akhره الراaبع meeشha أفراad oo سمku haduu dhaco la نصbiyo an يقعa waa inuu dhaco xaalan xaal uu yahay سمkiiy xaalan noqday waa la نصbiyaa وذaلika مثاaلki نaحو dاaxikan oo kale weeye مiن qowلihi تaعaaلى xaalu kaada ilaahay qowlkiisa فتaبasma waa dhoo la cadeeyey dاaxikan xaal uu yahay kii qoslaaya fatabasama nabi sulaymaan waa dhoolla cadeeye gehgeh uma qosline xoogaa waa dhoolla cadeeye waa muusaamay fatabasama waa dhool la caddeeyey daaxikan xaale uu yahay midkii qoslaayo wey alfaa calىa xasaabi maa qablaha tabasama ficlu maadi mabniin calى fatxi laa maxal lahu min alexraab wafaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru wayacudu calى sulaymaan daaxikan xaal min faacili tbasma mansuub wacalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fii akiri xaalo waa la naصbiya alkhaamis meesha shaneeya oo isimku hadduu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco tamyiisan xaal uu yahay isimku hadduu tamyiis noqdo waa la nasbiyo lama jiro lamana rafciyo wadalika misaalkana naxw caraqan oo kale wey min qawlika qowlkaaga xaggiisa xaaluu ka ahaaday tatabada zaydun zaydaa shumay caraqan min jihati caraqin xagga dhididku ka shumay tasabada ficlulmaadi weeye zaydun faacilu tasabada weeye caraqan tamyiis mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratun fi aakhiri ma soo socdaan waxa dhan ixraabkoodu insha allah asaadis meesha lixaad oo isi markuu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco mustanan xaal yahay mid lasoo reebay an yaqaca waa inuu dhaco mustanan xaalu yahay mid lasoo reebay naxwu muxamed waa mxamedan oo kale min qawlika xaalu ka aday xadara alqawmu qoomkiyaa yimaadeen ilaa muxamadan muxamedoon asagu imaanin ma ahani xadara ficil maadin weeye alqawmu faacilu xadara marfuuc ilaa adaatu istinaa'in mabniyin cala sukuuni laa maxala lah min alcraab muxamadan mustanan mansuubun bila ilaadaa nasbinayda wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii akhiri muxamadan mustanan min alqawm mansuubun bila wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu fii akhiri asaabic an yaqaca waa inuu dhaco isman xaaluu yahay ismikoo lilah u sugnaaday makaanka toddobaad oo ismku markuu dhaco la nasbiyo waa hadduu ismu laa noqdo laa ismkeedii laadaasoo an naafiyati wax anfida naxwu aaliba cilmin oo kale way min qawlika xaaluu ka ahaaday laa aaliba cilmin cilmi mid dalbayaa madmuumun qof la ceebeeyo ma ahan laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma watarfacu lkhabara mabniyan cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab daaliba ismu lah mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri daaliba mudaaf cilmi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri madmuumun khabaru la marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri athaamin makaanka sideedeeye oo haddii isimku dhaco la nasbiyo makaanka sideedeeye oo isimku haddii uu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco munaadan xaal uu yahay isagoo munaada haddii ism munaada loo dhawaaqo arki doona munaada xuruufu leeyahay meeshiisu noogu imaan sowma jeedin walilmunaada naai ow kanai ya waay waa kada ayaa uma haya xuruuftiisana ina maaligad ugu tegi doontaa insha allah dee alla ku gaarsiiye an yaqaca munaada waa inuu dhaco an yaqaca waa inuu dhaco munaadan xaala uu yahay naxwu rasuulilaahi oo kale wey min qowlika yaa rasuul allaahi aada leedahay rasuulka ilaahayo yaa rasuul allaahi sudhihi yaa rasuulullahi sheekana dhihi jiray midaa la yidhi yidhi suufigii hebela waa dhintay suufi waxaa macnaha qof iska zaahid zaahida oo aan cilmi baran wa oon cilmiga midna akrisan kaasale waa dhinkaas yidhi dhimo munaadaha uu godayaanba ku nacay waa mid naxwoole isagu naxwadaasoo ilaashana naxwada uu goda yaa rasuululahi u iska leeyahy ma yaqaano isaga si wax loogu dhawaaqo naxwe shaqadiisa maaha marka yaa rasuululahi u leey taas munaadaha mudaafka godayaan ku nacay yidhi hadhintay geeda marka yaan lagu habaarina isku godi yaa rasuul allahi yaa xarfu nidaa maanaba adco ahaa rasuula munaada mansuub رسuuلا mناaد مضاaف منصوب cلاaمaة نصب فaتxة ظاahiرة في akhره رasuuلa مضاaف اللhi مضاaف إليه مجrور cلاaمaة jر kسرة ظاahiرة في akhره ataas an yaقca waa inuu dhaco mafcuula xaaluu yahay mafcuula liأjli xaal yahay isku qaba mafcuula liأjli hadduu noqdo ismku mafcuulu min أjlihina waa la naصbiyaa lama rafciyo lamana jaro naxwo تأdiiban oo kale weeye min qawlika xaaluu ka ahaaday an nafa اlustaadu shiiki waa eedeeyey atilmiida ardaga ta'diiban liأjli ta'diibin edbin daraaddeed fiiri an nafa laamahu wacayarahu wey waa eedeeyey waana eedeeyey saas weeye an nafa alustaadu shiikiyaa eedeeyey atilmiida ardagii lima muxuu eedaynaa u canaananaa ta'diiban n iclmaadi wey alstaadu aacil an wey waa marfuu alstaadu atilmida waa mafcuul bihi mansuub wey taadiiban waa mafcuul min ajli mansuub calaamatu nabi farxatu daahiraة fi akhiri an waa ficil maadi alstaadu waa faacilkii atilmidana waa mafcuul bihi taadiibanna waa mafcuul min jlihi alcaashir meesha tobnaad oo isimku markuu dhaco la nasbiyo an yakuuna waa inuu noqdo mafcuulan maahu mafcuul macahu wadalika miaalkii naxw misbaax oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday daakartu casharkii ayaan mudaakareeye o akriyey wlmisbaaxa maa misbaaxi ah, wlmisbaaxa maca almisbaaxi wey daakartu ficlu wafaacil weye alwaa waawlmaciya wey almisbaaxa mafcuul macahu mansuub وcalaamaة نصbi فaتxaة ظaahiraة fi qayb alxaadi caشhar meesha koob iyo tobneeyda oo marka uu dhaco isimku la naصbiyo marba hadduu meeshaas dhaco waa la naصbiya lama rabciyo lamana jaro an yaqaca waa inuu dhaco khabaran khabar xaaluya khabarkoo likaana u sugnaaday o ixdaa akhawaatihaa ama kaana kaana kaana walaalaheed mid ka mida khabarkooda an yaqaca waa inuu dhaco khabaran khabar xaaluya khabarkoo likaana u sugnaaday ow ixdaa akhawaati ama kaana walaalayaalkeed mid kamida u sugnaaday mel alla meeshaad ku aragto kaana iyo akhawaadeedii khabarkooda meeshaad ku aragto waa la nasbiya ow amase isman xaaluyuhu dhacay isimkoo liina u sugnaaday ow ixdaa akhawaatiha ama ina walaalayaalkeed mid kamida isimka ina iyo ina walaalayaalkeed isimkooda meeshaad ku aragto waa la nasbidaa labadaba waad soo baratay flwr mid ka horeya naxwu صadiqa way min qawlika xaalu ka ahaaday kaana ibraahimu wuxuu ahaaday صadiqan صaaxiib licaliyin cali u ahaaday marka kaana ficilmaadi naaqis weeye ibraahimu waa ismu kaana صadiqan waa khabaru kaana licaliyinna ku tacaluji ama ka sifee jaar majruurkaas licaliyin laamta xarf jaara caliyina waa majruur jaar majruurka صadiqo licaliyin u sugnaaday ka sifee oo waxaa tira aljaaru waa majruuru mutacaliqaani بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا صفة صديق وي كائنا صفة waa نصبine إلا موصوفki yaa نصبisane wثاني midka laba yaa نحو اسمkii inaw kutusa hadana kaas صديقا taas oo ahaa مaحلفاid oo qabarkii kaana haddana اسمku inuu kutusaa wثاني midka laba ee محaمda w min qwlka xaaluu ka ahaaday layta محaمدا alla محaمد yزuruna haduuna soo booqa lahaa almxad haduuna soo siyaaro lahaa layta waa min akhawaati ina layta xarفu tmani وaنصbin tansib ism tarfacu اkhabara muxamadan waa ismu layta mansuub yzuuru waa ficil mudaaric marfuuc faacilku waa damiir musatiro jawaaz muxamed u laabana naa waa mafcuul bih jumladaas oo yzuuruna waa khabarkii layta waa i maal fii maxali rafci aani caشhar makaanka labiyo tobneeya oo ismku markuu dhaco la nasbiyo lama jero lama rafciyo hadduu meeshaas dhaco waa la nasbiya an yaqaca ismka waa inuu dhaco nactan sifa xaal uu u yahay limansuubin kula nasbiya iri tawaabicdiiu noo kala tirina si uu cadadka shan iyo tobanka u buuxiyo ta labadii daraf isku tiriyey haddii kale cadadka ka badana intuu rabay horo inuusi kana badan kana yaraan shan iyo toban marka fiiri labadii daraf waa isku tiriyey tawaabicdiina waa kala tiriyey muxuu kaloo isku tiriyey kaana kaana khabarkeedii iyo ismo ina labadaasna hal mid u ka dhigay darfujawaab iyo darfukaana hal mid u ka dhigay markuu meesha laba cadad ka saaray uu tawaabicdiyo afaroo mid laga rabuu tirsaday meeqaad dheeraad usoo baxee saddexaad usoo baxee khalaas cadadka u dhamaystirma cadadka han iyo toban iskugu go-a han iyo tobanuu raba inuu ku jijin kare soo ma jeedi an yaqa waa inuu dhaca huwa isimkii nactan صif xaaluu yahay صifadaasoo limansuubin usugnaaday naxwu faadil oo kale wey min qowlika xaalkaada saxiibtu waxaan la saaxiibay saaxabtu dhe saaxabtu waxaan la saaxiibay muxamadan muxamedko alfaadila oo fadli leh saaxabtu ficlu waa faacil waaye muxamadan waa mafcuulu bihi alfaadila صifatu muxamed wey wa صifatu mansuubi mansuub ahaaliثa caشhar meesha saddex iyo tobnayda oo ismku hadduu dhaco la nasbina an yaqaca ismku inuu dhaco macduufan xaal yahay mid lagu cadfa calaa mansuubin naw bakraq oo kale wey min qowlika xaaluu ka ahaaday baraba khaalidun khaalid wuxuu garaacay camran iyo wa bakra labuu garaacay marka fiiri baraba khaalidun khaalid wuxuu garaacay camran wa bakrana waa garaacay daraba ficil maadin weeye khaalidun waa faacilu daraba camran waa mafculu bihigii daraba وbكرا alw xرفcة bكرا مcطوف على cمرا والمcطوف على المنصوب منصوب وcلاaمة نصب فaتحة ظاahiرة الفاqr الرaaبعة caشر meeشha aفar iyo tobnayda oo سمku haduu dhaco la نصbiyo lama jero lamana rafciyo meeshaas mar haduu dhaco waa la نصbiyaa an yaقaca waa inuu dhaco huwa isimkii twkiidan xaal mid adkayna lmansuubi ah, twkiidu mansuub haduu noqdo maعw kulahu oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday xafidtu lqur'aana qur'aankiaan xifdiyey kullahu dhammaantiisaan xifdiyey xafidtu ficlu wa faacilun ahaa alqur'aana mafcuul bihi mansuub ahaa kula tawkiid qur'aan wa tawkiid وتوkيد منصوب منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره كل مضاف لh ضمير متصل مبني على ضم في محل jر الخامس عشر مكاaنka شaن iyo tobneeya an yaca waa inuu dhaco huwa isimku badalan xaalu yahay badel min mansuurin kula nasbiyina laga badela ism oo laga badela mid la nasbiyey wadalika miaalkii naxwi nifahu oo kale weye min nisfahu oo kale wey min ah, qowlihi tacaala xaaluu ka ahaaday qum ileyla habeenkii salaatuleyl u istaag ilaa qaliilan in yar oo aan seexayda maahan oodan istaagayn nisfahu ka bedelo leylka ka bedelo nisfahu habeenka darkiis istaag aw inqus ama ka nuqsaami minhu min anisfi niska waxaad ka nuqsaamidaa qaliilan iya qum ficlu amri mabniyu cala sukuni waxurrika bilkasrati takalusan min intiqaai saakinayn dhe wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta dhe allayla darfu zamaani mansuuban cala darfiyati zamaniyati dhe wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri ila adaatu istinaain mabniyu cala sukuni laa maxala la min alaab qaliila mustasna mansuub bila wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih niصfa ka bedelo aleyl niصfa badl min aleyl wabadl mansuubi mansuub niصfa badl min aleyl wabadl bacdi min اlkuli wabadl mansuubi mansuub wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhir niصf mudaaf wlhaw damiru mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh aw inqus arwaahu xarfa caطfin wtakyiir xarfa caطfin wtakyiir nqs ficlu amrin mabniy calى sukun la maxal min اcraab wafaacilu damiru mustati wujuba taqdiru anta minhum min xarfi jarin walhaa damiru mutasilu mabniy calى dam fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqaani binqs qaliila mafcuul bihi nqs mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akir shan iyo tobankaas meelood markuu dhaco isimku waa la nasbiyaa lama jero lama rafciyo casharkii maanta waxaa looga baxay qaab jejabis ah oon ifarxad gelin marka waa kabkabaysayna waa yaryaraynayna markaad soo dadaashana waa badaynaa wallah subxaana wa tacaala aclam sal اllahu ala nabiyina mxamed